bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed walihi wصaxbihi aجmaciin ataniith qala الnaadimu raximah اllahu tacaala calaamaة الtaaniiثi taaun aw alif wfi asaamin qadaru taa kalkatif wyucrafu الtaqdiiru bالdamiiri wanaxwihi karaddi fi الtasgiiri wla tali faariqaة facuula asla wla اlmifcaala kdaka mfcl wma tliihi talfarqi min dii fashuduud fiihi w min faciili kaqatiili intabic mawsuufahu gaaliba itaa tamtanic w alifu taaniihi datu qasri wdatu madi naxwi unha lguri wاlijtihaaru fi mabani luna yubdiihi wasnu oraba wطuula wmarata wwasnu facla jamca aw masdara aw sifata ka shabca wka xubaara sumaha sibatra dikraa waxithiitha maca alkufura kadaka khulayta maca shuqaara waczu ligayri hadihi istindaara limadiha faclaau afcilaau muhalatha alcayni wafaclalaau huma ficaala fuclula faacuula wafaacilaau ficliya mafcuula wmutlaqa alcayni facalaa wakada mutlaqa fain facalaau ukhida Eh, inta waxaan ka galaynaa eh, abwaab cusub waxaad dhihi kartaa markaa u fiirisid abwaabta hartay taqriiban naxwadii way soo dhammaatay inta abwaab oo ninka eh, naxwiga ah inuu jaahil ka ahaada aada u foolxun tahay buu musanifka yuu raacinaya marka waxay isugu jirtaa sarfi baa ku jira tajwiid baa ku jira maxaan ku irahdaa imaalaa ku jirto waxyaalo badan oo anwaac min alculuum laakinaha kulaha tatacalaqu binaxwi min jiha o biukhra sidaas buu hadda geelaya laakiin mucdamkeeda sarfi weeyaan marka soomaalida badana waxay u taqaanaa sarfi markii la yidhaahdo kitaabka yar oo ibnu maalig u leeyahy laamiyat lafcaal la yidhaahdo sax waa sarfiguu kamid yahay laakiin qismi min asarfi kamid ah weeyaan liannahu kamaa yadulu calayhi ismuhu laamiyat lafcaal waxay ku tusinaysaa inuu afcaal gaar ku yahay wax yaroo asmaa ah oo mushtaqaad ayuu ku dhex daray laakiin sarfiga xaqiiqiga asmaadu u badan yahay wabitaali waxa weeyaan wuu ka maqan yahay marka lama dhihi karo ninkii kitaab laamiyat afcaal akhristay sarfi wuu dhameeyey ama wuu yaqaana abwaab dhan min asarfi w min ahamiha waxa wey طariqaة jamci اlasmاء طariqaة الtasغيir طariqaة الtaأniith طariqaة tathniyaة اlmaqsuur waxaasoo dhan baa ka wada maqan marka inta wuxuu ka galayaa sida muanathka loo garto min mudakar looga garto culamada dhan waxay isku waafaqsan yihiin ana alasla fi اlasmاء الtadkiir yani waxa weyaan magaca waxaa asal u ah inuu mudakar ahaado walidaalika abuna aadam wa huwa eh, aslu kuli bani aadam wa huwa dakar falidalika saara dakaru huwa aslan eh, binisbati linnisaa marka dakarka uma baahan an yu'taa bifarqin yufariquhu aw yumayizhu can lmuanath uma baahan laakin muanathkii likownihi farcan an tadkiiri yftaqiru ilى calaamati tadulu calayh tumayizhu min atadkiir calaamadii marka saddex calaamo baaris ah calaamadaas waxaa wey taa u taaniith wax layihaha asal u ah taa u taaniithkaas in kaanat fi lafcaali fahiya saakina qaamat iyo qacadat dahabat akalat banat nadarat taadaas waa taa u taaniith ninka qaama qacada jalasa ala leeyahay ayib waxaa ku xigto eh, ta oo ta marbuuطa la yidhaahdo asmaada gaar ku ah khaasatan sida awsaafka qaa'im wa qaa'ima jaalis wa jaalisa caabid wa caabida ta'daas oo gaaban taa ulmarbuuطa la yidhaahdo waxay kamid tahay min alcalaamaat alati tumayiz اlunha min adakar waxaa lamide eh, alif taaniith alifta la yihahdo hadda asmaa lkhamsa nagu soo martay maxaan dhihi lahay nagu soo martay alismu aladi laa yansarif alif taaniith sawaan kaanat maqsuura aw mamduuda min alcalaamaati alati tadulu cala almuanath ay qeyb ka tahay intaas waxaa la yihahdaa waa calaamo xisiya waay saddexdaas calaamo waa xisiya midna waxa weeyaan calaama oo macnaha waxa weeyaan aanan muuqano macnawi ah waxaa lagu garan karaa baa layihi cawdu damiiri اlmuanathi ila اlismi fiiri hadirta annaaru wacadaha allah wacadahaa allah fiiri annaaru hadda lafdigeeda kuma jira maa yubayin annaha unthaa laakiin damiirka u soo laabtay annaaru ilaahay wacadaha allah waa u yaboohay wacadahaa markii la yihah waxaan ogaanay annaartaas inay tahay muanath inay tahay ko waxaa lamid a ah xataa tadaca alxarbu awsaarahaa fiir awsaarahaa haa inay xarbadii muanath tahay lafdi lxarb muanath inay tahay waxaa kuu daliil eh cawdu damiiri ilayha waxaa lamid eh isimka hadda alciir haday la yiraahdo ma taqaan mudakar miya mase muanath laakiin lamaa qaala tacaala walamaa fasalat alciiru fasalat ta'daas waxay calaamo u noqotay waa taa taaniihi saakina oo ficilka galaysay w alkatifa nahashtuhaa aada leedahay walcayna kaxaltuhaa marka fiiri damiirkaas uu laabanayo calaamaadka lagu garna u kamid yahay waxaa lamid yahay hadihi jahanamu alatii kuntum tuucaduun hadihi jahanamu jahanam inay muanath waxaa ku daliil ah mubtadaheeda fiiri hadihi haadaa jahanamu lama dhihi marka sawaaء kaanat alcalaama xisiya kataa'i lmarbuuطa fi lficli اlmudaaric aw almutaxarika fi اlawsaaf aw alif الtaأniiث اlmaqsuura aw اlmamduuda fi اlasmاء kulaha min alcalaamaat alxisiya almalmuusa wa hunaaka calaamaat ukhraa hiya macnawiya min beyniha cawdaة damiiri muanatha ilى اlismi wuxuu kamid yahay min alcalaamaat wاlإkhbaaru bاlismi can lafdi muanath ka hadihi jahanam iyo wixii lamid awa markaasuu musanifku wuxuu leeyahay calaamatu taaniithi taaun aw alif wa fi asaamin qadaru taaka lkatif wa yucrafu taqdiiru bidamiiri wa naxwihi karaddi fi tasgiiri calaamatu taaniithi taaniithka calaamadiisa taaun ta weeyaan aw alifun alif waay wa fi asaamin magacyaalne qadaru taaa tadi way qadareen kalkatifi oo kale weeyaan ويعرف التقدير taqdiiru taqdiirki waa la gartaa bidamiiri baa lagu gartaa cawdu damiiri ilayhi io wa naxwihi ka raddi fi tasgiiri ayib marka waxaa lagu leeyahay musanifku waa kuu ijmaaliyay calaamatu taaniihi taaniihka calaamada lagu garanayo taaun imaa taaun aw alif yani labadii ma kulmi karaan walidaalika ow buu geli ima taun aw alif ama waa ta ta'daas marka waxaa soo hoosgalaya taau taaniihi saakina alatii takhtasu bilafcaali ka qaamati wa qacadat aw taau lmarbuuطa alatii takhtasu bilasmaa ka qaa'imati wa qaacidatin wa daahibatin iyo wixii lamid aw alifun alifkaasna waxaa soo galaya alifu taaniihi lmaqsuura ka xubla aw ilmamduuda ka intaba waa soo galaya intiiba waa kuu soo aruuri markaas inta calaamadii xisiga markuu kuu sheego wuxuu ku yiri wa fii asaamin magacyaalne qadaru taaa tadi way qadareen kalkatifi katif hadda inuu muanath yahay iyo inuu mudakar yahay kalama taqaanid laakiin waxa weeyaan tadi way ku qadaran tahay oo calaama macnawiya ku jirto waxa weeyaan lidaliili cawdu damiiri ilayha markaasu wuxuu ku yiri wa yucrafu taqdiiru taqdiirka waa la gartaa bidamiiri baa lagu gartaa damiir alkatifa nahashtuhaa waan goostay aada leedahay nahashtuhaa markaa tiriyo damiirkaas uu u laabtay katifkii waxaa laga ogaaday annaha muanatha inay tahay muanathka laba u kala baxa mid xaqiiqi ah mid majaaziya taaniith ah horay waan faacilka aan nagu soo dhaafay wayucrafu taqdiiru waa la gartaa bidamiiri baa lagu gartaa damiirki iyo wa naxwihi damiirka wixii lamide waxaa naxwigu u aka radi fi taskhiiri tadi inay usoo noqoto markii la taskhiiriyo marka sida aan sheegnay annaaru wacadaha allahu fiiri damiir baa u laabtay naartii marka inay muana waa garan xataa tadaca alxarbu awsaarahaa waxaanu ogaanay damiirkii baa lagu gartay wayucrafu taqdiiru bidamiiri waay wa naxwihi ka raddi fi taskhiiri katif haddii la taskhiiriyo taskhiirka waa noo imaan doonaa baamkiisa waxaad leedahay waxaad leedahay kutayfatun garab yaray baad leedahay kutayfatun rajulun rujayl si loolahay fucayl iyo fucaycil iyo fucayciil saddexdaasaa wax lagu taskhiiriyaa marka haddii ay macnaha isimkii la taskhiiriyo naar nuweyra ala leeyahay katif kutayfa yadad yad yudayah wahaakada isimkii marka waxay noqonaysaa haddii eh, tacbiir la dhexgeliyo addamaa'ir alatii tacuud ilayha takunu muanatha wa tilka hiya axdaa calaamaati اlism <clears throat> mida kale haddaad shaki ka geshid isimka waxaa lagu garanayaa markii la taskhiiriyo ana atashiira yarudu ila اlismi maa faqadahu min tacliilin min bisababi tacliil u u waaye marka intaasuu musanifku labadaas beyd waxaa weeyaan e, waa laba beyd oo qaali ah liannahu calaamaadkii ardayga waxaa hub loo siiyey calaamaadkii uu ku garan lahaa e, an yufariqa biha bayna almudakari w almuanath markaasaa waxaa la gaalay marka qaacida kasta istithnaa bay leedahay markii lagu yidhi sidaasaa lagu kala gartaa markaasuu wuxuu ku yidhi walaa tali faariqatan facuula aslan wala lmifcaala walmifciila ayib kadaka mifcalu wmaa taliihi talfarqi min dii fashuduudu fiihi wa min faciilin ka qatiilin intabic mawsuufahu gaaliban itaa tamtanic inta marka wuxuu kuu sheegayaa qaacidadii uu kuu sheegay oo wasfiga gaar ahaan ay khusaysaa midan wasfiga haddii uu yahay maxaan ku iraha mudakarna tada in laga daayo hadduu muanath yahayna ta in la geliya qaa'im wa qaa'ima qaacid wa qaacida daarib wa daariba in la yidhaahday ahayd marka ta'dii marbuuطaday ahayd oo kaana min almuftarad an tadkhula kula mawsuuf kula waصfin ay ahayd iyo haddana waxaa la arkay carabtii bacd alafcaal inay ka dhaafayso waxaa ku dhiman haddii wasfiga uu gaar ku yahay ee dumarka ta in la geliya uma baahno mathalan hadda caaqir oo kale xaaid oo kale uma baahno in ta la geliya liannahu xaaida ida wa xaa lama dhahay lianna alxayda yakhusu nnisaa walidalika imraatun xaaid id a laleeyahay imra'atun caaqira naagma dhasha ay sidaasaa laleeyahay caaqira lama dhahay taas waxa weeyaan ta uma baahno liannahu aslan calaamada waxaa loo keenay لتمyiiز المؤنث عن المذkر لkن لما kاna hذا الوصف khاaصا بالمرأة فلا dاaعيa بإتياaن الtاء للفرق بينها وبين لأنه khاaص بالمرأة لakiن أwصاaف waxaa jirta labadoodii laguda sifaynayo hadana ta ayna gelaynin markaasuu ku yihi walaa tali lama xariirsata tacdi faariqatan xaal ay tahay mid kala geynaysa bayna almudakar walmuanath facuulan lama xariirsato aslan wala almifcaala lama xariirsato walmifciilana lama xariirsato kadaaka waxaa lamid eh mifcalun baa la mid eh afar wasanoo kuu sheegay wamaa taliihi waxay la xariirsanayso talfarqi tada kala geynta ay la xariisanayso min dii midkaane fa shuduudun fiihi weeyaan wa tamtanicu way ka reebtoontaa tadi min faciilin ay ka reebtoontaa ka qatiilin oo kale in tabica haduu raaca mawsuufahu midka asiga lagu safaynaya gaaliban sida badan a maya waxaad wataau tadii tamtanicu way ka reebtoontaa min faciilin ay ka reebto wasanka faciil ah ka qatiilin ba waaye in tabica mawsuufahu midka asiga lagu sifayna hadduu raaca gaaliban sida badan marka musanif waxuu noo sheegay shan wasan shan awsaan oo awsaaf ah oo kaana min xaqihaa an tadkhula calayha taau lfarqi bayna almudakari walmuanath inay ka reebtoomaysa waxaa lagu ogaaday carabta isticmaalaadkeedii yacni luga alcarabiya taqadamat calaa wadci naxw oo qofkii lama dhihin istilaax carabta intay timiday naxwada la dejiye kadib luqada aan ku hadalno lama dhihin luqa lagu hadlayo mustacmal ah yaa qawaacid loo deji marka qawaacidda waxay ku qasban tahay luqadii hore loo dejiyey oo loogu hadli jiray in la raaco wixii carabta isku waafaqdeen qaacida loo dejiyo wixii aan qiyaas lahayna gooni loo bixiyay sidaasay danta keenaysa markaasuu wuxuu ku leeyahay musanifka wuxuu ku yihi walaa tali ta'di ma la xariirsato faariqatan ayadoo kala geynayso facuulan lama xariirsato aslan wasanka facuul ah wasfiga ku yimaado ta lama xariirsato saasuu ku leeyahay ayib marka facuul fiiri maxaa kamida ah mathalan sabuur shakuur iyo la wixii lamid ah aslan yani in kaana aslan waxaa loo jeedaa haddii facuulkii asal uu yahay isagaa laba laba shay ku yimaado haddii facuulkii bimacnaa faacil uu yahay iyo facuul bimacnaa mafcuul ku imaana labadaasaa jiro marka haddii facuulkii bimacnaa faacilyu yuu asal yahay maxaa asal looga dhigay lianna wuu ku badan yahay facuul inay faacil ku timaada waxaa kaga badan in facuul bimacnaa mafcuul lagala jeedo walidalika midkii ku badneeda waxaa loogaga dhigay asal intaas waay walaa tali lama xariisato ta'dii faariqatan iyadoo kala geynaysa facuulan lama xariisata aslan asoo asal ah facuul oo asal ah waxaa lagala jeedaa facuul oo bimacnaa lama xariirsato waxaad leedahay mathalan sabuur iyo shakuur oo kale w hada rajulu shakuur wa mraatun shakuur wa rajulu sabuur wa mraatun sabuur likuli sabaarin shakuur fiiri marka facuul waay marka shakuurkaas bimacnaa shaakir a lagala jeeda sabuur bimacnaa saabir a lagala jeeda walidaalika tada waa laga dayay ha ahaado mid saxiixa sidii sabuur iyo shakuur ama asigoo muctale ha noqdo oo ka qowlihi tacaala xikaayatan can eh, almar'ati asaalixa maryam binti cimraan wamaa kaanat umuki bagiya ay ku yidhaahdeen wamaa kaanat umuki bagiya bagiyan asalkeedii baguuyan oo facuul buu ahay walidaalika bagiyatan lama dhihin bagiyatan walam aku bagiyan ay tira iyadana walam aku bagiyan marka wasankaas ama muctal ha noqdo hadda bagiyan wuxuu ku yimid taliil baa galay liannahu waawdi iyo maxaan ku idhahda yadi baa yaa kulmay waawgii oo reeban iyo yadi baguyan waa laisku idqaami kale bacda qalbi lwaawi yaaan marka yadi wax u munaasabooda awgeed ba haddana lahoos dhigo bagiyan la yiri marka walaa talii faariqatan facuula aslan wala mifcaala mifcaal aydana lama xariirsato wasfiga hadduu mifcaal ku yimaado laa yati aw laa taأti taau litafriiqi baynaha wa bayna almudakari minha waxaad leedahay mihdaar oo kale minxaar aad leedahay mihdaar waa qofka hadalka badan waxaad leedahay hadihi imraأaة mihdaar waa dumar waa qof dumar ahoo hadal badan weeya ayib wa minxaar wa rajul minxaar aad leedahay waa rajul gowricid badan minxaar fiir mifcaal ay ku timiday marka lama dhahayo hadihi imraatu mihdaara wa minxaaratu lama dhahayo ayadan ko waxa weeyaan wala lmifcaala walmafciila walaa tali faariqatan hadana lama xariirsato almifciila wasanka hadduu mifciil ku yimaado ayadana lama xariirsata baa la yidhi ayb mifciil waxaa la yihi waxaa kamid eh e, mictiir oo kale imraa isbar naag oo isbarfuunin badan waay ayb marka mfciil waxaan iriya mictiir imraأaة mictiir wa mictiir mctiir alaleeyahay labadaba macnaha waxa weeyaan mfciil bay ku timid awsaanta qaarkeed amhilo badan maba laha kadaka mfcalu baa la mid e kadaaka mfcalu mifcal wixii ku yimaadane waa la mid baa layiri marka hadda e, mctiir waa noo imaan doonta ayb mifcal waxaa kamid ah baa layidhi miqsham miqsham waxa weya ninka aada u dhiirana la yidhaahda ninka geesiga a ah. marka miqsham waa mifcal hada rajulu miqsham wa mraatu miqsham la <clears throat> lakala mageynay marka markaasuu wuxuu yidhi wamaa taliihi waxay la xarisanayso taaul farqi farqiga tadeeda oo min dii afcaashan awsaantan kamid eh fa shuduudun fiihi waa shaad bay ku tahay awsaantii aan ku soo sheegnay oo ta ma gasha litafriiqi bayna almudakar walmuanath aan ku niriyay haddii tadii oo faariqada ay gasho shaad bay ku tahay in laga daya asal u ah saasaa laleeyahay oo macnaha waxaa kamid a ah baa laleeyahay miskiin oo kale hadda miskiin waa mafciil waay fiiri miskiin waa mafciil haddii eh, muanathkeeda waxay ahayd iyo mudakarkeeda miskiin inay kuwada yimaadaan markaasaa laleeyahay imraatun miskiina wa rajulun miskiin waa lagu kala geey waxaa lamid e eh, caduwun oo facuul ah yaa laleeyahay caduwatun waa ka marka taas waxaa laleeyahay waa shaad weeyaan ayib intaas waxau hadda afar wasan waay markaasuu haddana wuxuu yihi wa min faciilin ka qatiilin intabic mawsuufahu gaaliban itaa tamtanic wa taau tadi tamtanicu way reebtoontaa min faciilin ay ka reebtoontaa ka qatiilina la mid ahe waa goorma intabica mawsuufahu midka lagu sifaynaa haddii uu raaca gaaliban sida badan wa tamtanicu gaaliban saas waay gaaliban sida badan waa ka reebtoontaa marka faciil awsaantii hore lamid ma ah waa wasanka shanaad weeyaan wasanka shanaad waxaa laleeyahay oo faciilka ah ima an yakuuna bimacnaa faacil wa ima an yakuuna bimacnaa mafcuul midka loo jeedaa waxay tahay inuu bimacnaa mafcuul noqdo waay walidaalika qatiilin ku yiri hadday bimacnaa faacil ay tahay faciilo bimacnaa faacil ah tu'taa bitaai aw yu'taa bitaai litafriiq waxaad leedahay rajulun kariim wa mra'atun kariima sidaasaad leedahay haddii laga xadfana shaadu waa haddii wixii faciil oo bimacnaa faacil ay tahay ta'di waa la gelinayaa waatan kuu sheegay bakhiil wa bakhiila aa la leeyahay ayib hadday marka bimacnaa faciil ay tahay oo bimacnaa faciil bimacnaa mafcuul hadday tahay sida ka qatiil oo kale waa laba xaalay kala tahay imaa mawsuuf inuu ka horeeya imaa ayada inay eh, ay mawsuuf uusan ka horeynin haddii mawsuuf uu ka horeeyo ta'di waa la gelinayaa eh, waa laga daayinayaa dheh haddii haddii mawsuuf uusan macnaha hadduu ka horeynin ta'di waa la gelinayaa haduu ka horeyna waa laga daayinaya fiiri marka wuxuu ku yihi wataau tamtanicu gaaliban sida badan waa ka reeb doontaa min faciilin ka qatiilin waa in tabica mawsuufahu mawsuufkiisa haduu ka horeeyo fiiri haddii mawsuufki ou ka horeeyo waxaa kamida ah, waxaad leedahay mathala marartu bimra'atin jariix fiiri hadda jariixi waa faciilkii aan lahayn haddii jariixina waa bimacnaa majruux waay jariixi waa bimacnaa majruux kow mida kalena sifay noqoto mawsuufa ka horeyso oo imraatin famaratu bimraatin imraadoo jariixin yaad leedahay wa nadartu ilaa caynin kaxiilin kaxiilkii sifay noqotay mawsuufkeedii ka horeeyo marka intaadi laga daaya la rabaa sida badan oo layihahdo marartu bimraatin jariix aan jariixa la dhihin wa bicaynin kaxiil kaxiila aan la dhihin sidaasaa la doonaya hadday ta gashana waa yar tahay oo mithaalkeeda uu yihi hadihi khaslatun damiima macnaha sifa xun weeyaan wa faclatun xamiida carabtiha laga maqlay laakiin haddii mawsuuf uusan ka horeynin oo waxaa tiri mathalan hadihi dhabiixatun wa haadihi natiixatun wa akiila haddaa tiraahdeen fiiri hadda haadihi dhabiixa dhabiixadii mawsuuf kama horeysa ayadii yaaba khabar noqotayb mubtadaun baa ka horeya laakiin laysa hunaaka ismun waqaca mawsuufan qablaha marka iyada taadi waa la gelinaya haddii aysan mawsuuf ka horeynin taadi waa la gelinaya waxaa le hadihi dhabiixatun fi yowmi اlciid wa natiixatun bimacnaa waxaa weyaa mid hirtinta ay ku dhimatay wa akiilatun mid la cunay weeyaan bimacnaa maakuula marka waxaa shardiga faciilka horta bimacnaa mafcuul ha noqdo ka qatiil mida kale mawsuufkiisa ha ka horeeyo intaas markay heshaa waxaa badan tadi in laga daaya in la geliyana waa banaan tahay oo hadda sida aan soo sheegnay khaslatun damiima yaa la maqlay wa alifu taaniithi daatu qasrin wa daatu maddi naxwi untha guri marka markuu kuu sheegay musanifka alcalaamaat alatii tufariqu bayna almudakar walmuanath yaa oo tadi u ka soo baxay tadi ama ha noqoto taa oo saakina a ama taadi marbuutada ha noqoto markuu kasoo baxay calaamadii labaad yuu inta ka galaya wa alifu taaniithi daatu qasri wa daatu madi naxwi untha alguri wa alifu taaniithi taaniitha alifkiisi daatu qasrin weeyaan mid gaabin u saaxib ah iyo wadaatu madin mad mid u saaxib ah naxw unha اlguri oo kale wa naxw unha اlguri iyo wixii lamid ah wa marka wuxuu ku leeyahay alifu taaniith tanqasimu ilaa qismayn ima an takuuna maqsuura aw mamduuda intaasuu beytka ula jeedaa alifu taaniithka oo min calaamaat alati tu'taa litafriiqi bayna اlmudakar wmuanath waxa weya ima an takuna maqsuura wa ima an takuna mamduuda mamduudadii mithaalkeedii wuxuu ku yiri naxw untha alguri guri ninka bariirtale wa qaraa alile garaau marka mamduudadii weeyaan marka alifu taaniith labadaasay u qeybsantaa musanifka saasuu ima an takuna mamduuda wa ima an takuna maqsuura ulajeedada intaas waa kow maxaa ku xigi doono markaasuu ku yiri wاlاجtihaaru fi mabaani اlأulى yubdiihi wasnu raba wطuula wmarطa wwasnu facla jamca aw masdara aw sifata ka shabca ilى aakhirih wuxuu leeyay musanifka wاlاجtihaaru in la caan baxo fii mabaani اlأulىa mida hore mabaanideeda yubdiihi waxaa muujinaya wasnu raba iyo wطuula iyo wmarطa ilى aakhirih wuxuu ku leeyahay alifu taأniiثi اlmaqsuura min calaamaati alati yu'taa biha litafriiqi bayna اlmudakari wاlmuanath haddana iyadoo sidaas ah yuu haddana rabaa inuu kuu sheega meesha laga helay awsaantii oo alifu taaniith almaqsuura laga helay buu kuu tirinaya awsaantii alifu taaniith laga helayay yuu kuu tirinaya wuxuu ku yiri wاlاجtihaaru in macnaha lagu caanbaxo inay in la ogaado اجtihaar macnaha waxa weye qofkii waa mashhuur haduu qof la wada yaqaano marka awsaanta alifu taaniith almaqsuura ay ku caanbaxday oy mashhuurka ku tahay waxa weeyaan keyta wa keyta wاlاجtihaaru caanbixid fi mabaani اlأulى mida hore mabaanideeda haddii yaa horeeya daatu qasrina horeyso alifu taaniihi lmaqsuuradii horaysay waxay ku caan tahay wasnu oraba wixii oraba ku yimaado iyo watuula orabadaas macnaha wuxuu u jeedaa waxa weeyaan fucalaa oraba oraba dheh oraba hadaad tiraahdo tadi waxa badi waad shida shida ma ah sida hadda aan markii hore ku dhawaaq wasnu oraba oraba macnaha waxa masaaib dhacda oroba la yidhaahda marka wixii wasnu fucalaa ku yimaado waxa weeyaan inuu muanath yahay haddana calaamadiisana alifu taaniithi ilmaqsuur ay tahay waxaa lamid ah baa layidhi shucabaa wa udamaa wa jucabaa kulli waxaasoo dhan waay jucabaa waxaa la yidhahdaa licidaami الnamli maxaan ku irahdaa quraanshada lafaheeda jucaba la yidhahda udama waa ismu makaan waay shucaba ismu mawdic waay urabaa oo lidaahiya fucalaa wixii ku yimaado waa muanath oo ah eh, maqsuur aliftiisa ay tahay wasnu urabaa waa taas waxaa ku xigto markaad dee tiraahdo watuulaa tuulaa waxa waaye fuclaa tuulaa fuclaa waay marka waxaa kamid ah baa layihi xublaa tuulaa buhmaa ama masdar ha noqoto ka rajca iyo lamid ah eh. marka fiiri wax allaale wixii ku yimaado fuclaa wixii ku yimaado ama magac ha noqdo sida buhma oo kale oo magac oo nabaad ah ama sifa ha noqoto ka xubla oo kale ama eh, tuula oo dhirirka wasfi waay aw masdaran ha noqoto ka rujca ina ilaa rabbika rujca rujca waa macnaha waxa weeyaan noqosho waay masdar waay ayib wa tuula wa marata marata wa yubdiihi wasnu marata marata facalaa weeyaan facala ka barada waxaa la yidhaha barada waa magac oo macnaha webi waa ka barada ama masdar ha noqdo ka marata waxa weeyaan waa qeyb oo orodka kamid ah orodka kushleyn iyo maxaan ku iraahdaa waxyaalo badan oo kala bax aw sifatan ha noqdo ka xayadaa waa socodka qeyb kamid ah marka marada بأnwاaعiha isman kaanat aw masdaran aw صifatan fahiya eh, waxa waye muanath oo maqsuuraة الtaأniih maqsuuraة اlأlif ah wa wasnu facla ayaa lamid ee eh, hadana yaa muujinaya yubdiihi wasnu facla jamcan xaal uu yahay aw masdaran xaal uu yahay aw sifatan xaal uu yahay ka shabca marka wixii facla ku yimaado sawaaء kaana jamcan ama ha noqdo masdar ama sifa ka shabca sifadiia lagu mithaalay shabca imra'atu shabca waa idoo dharagsan dham'a cadsha yay lamid tahay marka jamca ha noqdo jamci waxaa kamid eh sarca qatla hadda fiiri saqطa fi tilka اlxarb qatla alaleeyahay sarca faclaa waa bimacnaa dad macnaha waxa weeyaan jamca waay qatlaa kuwa la dilay waay ama masdaran ha noqoto masdar waxaa lamid ah baa layidhi dacwa iyo qatlaaha qatlaada waa masdar dacwa iyo qatlaa waa ama sifa ha noqoto ka shabca iyo dam'a iyo cadsha iyo kasla iyo lamid a waay ama sifadii soo sheegnay oo waa hadeertaa musanifkaaba noo miithaaliy ayib ayadii yaa sii socoto markaasuu musanifku wuxuu ku leeyahay waka xubaara sumahaa sibatra dikraa waxithiitha maca alkufura kadaka khulayta maca shuqaara waczu ligayri hadihi istindaara waka xubaara iyaa bmacnaa waxa weeyaan awsaanti buu ku jira sumaha sumaha iyo sibatra iyo dhikra iyo waxithiitha maca alkufura ka xubaara bay lamid yihiin kadalika waxaa lamid khulaytaana waa lamid maca shuqaara lagu daro waczu nisbay ligayri haadihi waxaan kuu soo sheegay waxaan ahan istindaaran naadirnimo u nisbay ayib waxa weeyaan waxaa ka mid a ah baa laleeyahay awsaantii waxaa ka mid eh ficallaa yaa ka mid eh ficallaa oo sibatra oo kale weeyaan sibatra difaqa waa labadoodaba waa qeyb oo socodka ka mid eh sibatra waa nooc socod ka mid ah eh. difaqana waa lamid waxay kamid yihiinaa laleeyahay awsaanta oo ay gaar ku tahay eh, eh, alifu taaniithi almaqsuura wa minhaa waxaa ka mid ah ficlaa ayaa ka mid ah ficlaa oo waa maxay dhikraadii waay dhikraa ficlaa marka dhikra masdar ayado weeyaan aw jamcan ka dhirba jamcu dhariban waa xayawaan oo hadaad fiirisid wasfee lagu bixina xoor buu yahay dhirba tayib waxaa lamid a ah baa laleeyahay xijla oo magac macnaha eh, shimbir ah marka intaasaa bay ka qabtaa baa lagu leeyahay marka dhikra waa ficla wa xithiithaa a kuu xigto xithiithaa ficiila waaye xithiithaa bimacna alxath waxaa lamida ah khiliifa lowla alkhiliifa la adantu yaa cumar bn khadaab laga wari xithiitha khiliifa ayadana waxay kamid tahay awsaanta lagu yaqaano alifu taaniith almaqsuura waxaa lamid a ah baa la yidhi fucalla yaa lamida ah sida kufura oo kale kufura bimacnaa liwacaai طalci waxudura waxudura waa lilxadaari budura oo ah litabdiir fucula intaasaaba laga haya iyaga dhan ayib marka musanifku wuxuu ku leeyahay intaasoo dhan waxay kamid yihiin waxyaalaha lagu haayo waxaa lamid eh oan ka tagnay fucaala oo musanifku ku miithaaliyay wa ka xubaara uu yihi litaa'irin waxaa la yihi wasumana aلطaa'ir anzalnaa calayhim اlmana wالsalwa salwada sumana baa la yihahda waa waa nooc macnaha kamid a shimbiraha fucala waa kamid aydana sumaha oo lilbaطili ah fucala waa tan horo oo au musanifka nugu yiriyay wa ka xubaara sumahaasi batra marka waan mithaalin xubaara waxa weeyaan ismu litaa'irin qalowlawi wuu egyahay sumaha waxa weeyaan waa ismu lilbaطili si batra i kuwaana waan mithaalin markaasuu wuxuu ku yiri wa minha waxaa kamid e eh, hadana khulayطa oo musanifka ula jeeda fucayla naxwi khulayطa lilikhtilaaط marka laysku dhex yaaco yaa layihahda waqacuu fi khulayطa ay ikhtalata calayhim amruhum wa qubayطa lidarbin min alxalwa qubayطa macnaha qeyb oo xalwada kamid ayaa ah lagu magacaaba wa minhaa waxaa kamid ah eh fucaala mithaalkeeda wuxuu ku yiri musanifka naxw shuqaara linaftin nabtiga macnaha waxa weeyaan nabaadka qeyb kamid ayaa shuqaara la ma aqaano ayib wa khubaaza ayadana nabti waay wa khudaara waxa weeyaan shimbir weeyaan oo dhan almuhim waxaa weeyaan awsaantan <clears throat> waxaa loogaga fakan karaa keli ah isim kasta wasankiisana inaad xifdis oo abyaada kor laga xifdiyo amhiladeedana loo xifdiyo waa wax yaroo kooban qaarkood waxaa way hal mithaal laba mithaal keli ay baleyihiin waxa saas loo sameynana waxay tahay baa laleeyahay in loogaga badbaado wax luqa carabiya ku jiro oo meel loo raaca aan lahayn hal kelima haddii dadka carabta ay ku hadleen oo muctamadun calaa carabiyatihim in meel loo saaro ama qiyaas la geliyo ama la yihah yuxfadu kamaa warada saas in la yihahdo markaasuu uri limadiha faclaau afcilaau muthalath alcayni wa faclalaau ثuma ficaala fuclula faacula w faacilaau ficliya mafcuula w muطlq alcayni facala wakada muطlqa fain facala ukhida markuu kuu soo sheegay musanifka alifu taaniith اlmamduuda maya alifu taaniith اlmaqsuura markuu soo sheegay dariiqadii buu kala bedelay tii hore waxay aheeday afcaashi awsaanti ma sheegin laakiin amhiladeediiu sheeg waka xubaara sumaha sibatra dikraa waxithiitha maca alkufura kadaka khulayta maca shuqaara amhiladii buu sheegay awsaantiaan u keena anaga intana awsaantii buu keena adiga amhilada u keeno sidaba waa banaan tahay marka tanwiica la yidhaahdaa musanifka raximah llahu tacaala maadaama ay abwaabtan jaamida ay tahay qaarkii hore wuxuu ku yiri amhiladii anigaa kaa kaafiyey adiga wasan kale u keenso qaarkan dambane waxa weyaan awsaantian kuu keena waan ku tadriibiya adiga afcaashi markaan amhiladii keenso aniga awsaanti aan keen adiga amhiladii keento kii horena amhiladii buu kuu sheegay awsaantiaad adiga keenaysa saas unbay kala yihiin markaasuu ku yiri limadiha alifu taaniidka mamduudaheed waxay leedahay faclaau bay leedahay afcilaau bay leedahay muthalatha alcayni xaal ay tahay caynteeda mid macnaha la sadexey oo afcila afcula afcalaa la leeyahay wa faclalaa u bay leedahay ficaalaa u bay leedahay fuclulaa u bay leedahay faacuulaa u kulligeed hamsay gadaalka wada wataan liannahu mamduud waayo shicirka daraaddeedu u gooye kulligeed hamso yaraa gadaal ka raacsan wa u bay leeyihi ay leedahay ficliyaa u bay leedahay mafcuulaa u bay leedahay wa facalaau bay leedahay mطlaqa alcayni cayntiisa mid la iطlaaq xaaluyo facalaai faculaai facilaau laleeyahay wakada mulaq wakada facalaau baa lamid e mطlaqa faain fadeeda mid la iطlaaqa xaal ay tahay oo facilaa iyo faculaa iyo fuculaa laleeyahay waa lamid buu ku yiri intaas buu hadana iyuu musanifka kuu sheegaya markaa wuxuu ku leeyahay imise wasan buu musanifka u sheegay maa yuqaarib calىa khamsata cashara wasnan iyay leedahay buuri alifu taaniith اlmamduuda amhiladoodana qaar waxaaba laga yaaba hal mithaal laba mithaal basaaba loo hayaabo laakin maadaama ana alcarab istacmala hada اlism aladi jaa calى wasni calى alif taaniith اlmamduuda laa budda min dikriha sidaasuu musanifka leeyahay limadihaa waxau leeyahay mideeda madka leh faclaau alifu taaniithi lmamduuda waxaa kamid eh faclaa ka saxraa oo kale saxraa faclaa weeyaan aw sifa ha noqoto xamraa ay ku timaada intaasoo dhan waxa weeyaan waa bataan waa badan tahay xasnaa samcaa hadlaa Eh, maxaan ku iraha saxraa kulli amhiladeeda waxa weeyaan limadihaa faclaau waay afcilaau baa kamid eh afcilaau waxay la gaartahay muthalath alcayni caynteeda mid la sadexeey waxaaba loo hayaa hal mithaal keli ah waxa weeyaan arbucaa fiiri badaas waa caynulkelima waay badi god arbucaa dheh kordhig arbacaa u dheh hoos dhig arbicaa u dheh intabo alarbicaa yaa u badan hadda inta la isticmaalo yowm alarbicaa ale hamsay wadata arbicaa u mamduudo waay waana la godi karaa waana la eh, kordhiga arbacaa arbicaa iyoy ku banaan tahay kow muthalatha alcayni taas waay wa minhaa faclalaau midda ugu dambaysa beydka horo faclalaau waxaa loo haya caqrabaau aqrabaau oo liunha alcaqaarib ah ama ismu makaan labadiiba waa loo tilmaamay aqrabaau meelna waa lagu magacaabaa bahalkaas oo macnaha dabagodka ana waa la yidhaahda haraan iyo wixii tiraabo tayib waxaa ka mid ah layihi thuma ficaalaa kamid e eh. u aad leedahay ficaalaau ka qisaasaau lilqasaas qofka markii xadka laga oofinaya qof intuu dilo asiga la dilaayo yaa la yidhaahdaa wa minhaa waxaa ka mida ah fuclulaa fuclulaa ka qurfusa waa nooc min aljud marka qofka intuu salkiis dambe ku fariisto jilbihiisa kor u taago ya qurfusaa la yidhaahda waxaa kamid eh faacuulaa a kamid eh faacuulaa ka caashuuraa ah, ah. caashuura yowm alcaashuura maalinka tobanaad muxaramkaa la yihahda caashuura faacuula wa faacilaau a ka mid ah faacilaau waxaa la yihi ka qaasicaau waay lijuxrin min jixarati lyarbuuc bahalka yarbuuc la layihah dooliga uu dhadhow yahay godadkiisa waxaa la yihahdaa qaasica godkiisa ayaa la yihahdaa qaasica godkiisa tayib taas waxa weeyaan waa midka musanifka noo yiriyay faacilaa waxaa kamid e ficliyaa ficliyaa waxaa kamid e kibriyaa walahu lkibriyaau fi samaawaati waalardi kibriyaa wahiy alcadama laa yastaxiquha ila allahu tabaaraka wa tacaala ayb waxa weeyaan ficliyaa waay waxaa kamid eh mafcuulaa a kamid eh ka mashyuukha oo jamcu shaykhin ah ashyaakhna waa lagu jamciyaa oo laa cilaaqata lanaa bihi fi hada albaab waxaana lagu jamciyaa mashyuukhaa u ayaa laleeyahay mashy mafcuulaa waay ah. ayib wa minhaa haddana waxaa ka mid eh wa mudlaqa alcayni ukhida wa facalaau ah kamid eh mudlaqa alcayni u yahay facalaau iyadoo caynteeda caynta waa maxay waa waxa weeyaan eh, xarafka dhexa waay ayib maxaa kamid a baa layidhi dabuuqaau hadda fiiri bacdi waa godan tahay dabuuqaau oo macnaha eh, saxarada qeyb kamida magacyaalkeeda wa baraasaau lugatun fi lbarnasaa barnasaa wahum nnaasu ibnu sakida waxaa laga wariya inuu yihi in carabta tiri maa adri ayulbarnasaai ayulbarnasaai huwa fiiri dadka dadka ciduu ka yahay ma aqaano barnasa waxaa la yihi waxaa weyaan luqatun fi barnasa oo insaanka qeyb kamid a ah weyaan waxaa kamid ah baa la yihi wa barakaa u oo bimacna alburuuk fadhiga ah ritiga markii la fariisinay qeyb kamid a waay ayib marka fiiri ama barnasa nuunti waa kordhigan tahay ama waa godan tahay dabuuqa ama waa hoos dhigan tahay muطlaq alcayni sidaas weeyaan ayib mطlq alcayni facalaa wakada muطlaqa faain facalaa ukhida wa facalaauna waa lamid muطlaq alfaai xaal ay tahay ukhida waa lasoo qaatay ama facalaa ukhida waa lasoo qaato waa lagu daray muطlaqa faain fadeeda iyadoo la iطlaaqay facalaau muطlaq alfaai bimacnaa madmuumuhaa inay fadi godan tahay ka khuyalaa fadi waa godan tahay khuyalaa oo takaburki ah ayib facalaa fucalaa in la yidhaahdo iyo in la kor dhigo oo oo la yidhaahdo jafana janafaa dhe ismu makaan janafaa fiiri khuyalaa janafa siyara intaasoo dhan waay marka yani wax kaloo looga badbaadi kara runtii ma laha abyaadaas inaad xifdisid oo qaacidadeedina kor laga xifdiya unbaa looga bixi karaa ayada iyo mithaalkeedaan dhaha marka ma intaasay ku egyihiin musanifka wuxuu sheegay walijtihaaru fi mabaani luna markuu yidhi yani alifu taaniith almaqsuura awsaanta lagu yaqaano iyo alifu taaniih ilmamduuda awsaanta lagu yaqaano ku caan baxeen waay laakiin waxaa dhici karta marka qaarkeed awsaan macnaha yaryar oo aan intuu musanifka kuu sheegay aan ahayn oo maca daalika na jirto laakiin limaada uu musanifka ugu tagay laa yuujadu laha amhila ilaa waaxid aw ithnain kuma ah laakiin inta mashhuurka u kuu sheegay intii mashhuurkeeda qaar kamid a ah waxaan ogaanay inaysan ban lahayn ilaa laba mithaal iyo saddex mithaal midii mashhuurkeedaaba taase famaa baaluka binaadira way kasii yar tahay marka alfaadaas oo kale waxay u baahan tahay in eh, abyaadan la xifdiyo amhiladeedan loo xifdiyo alifu taaniithi lmaqsuura iyo mamduud oo dhan marka meeshasayba kaaga hartayba haddii isim uu ku soo maro oo alifu taaniith almaqsuura iyo mamduuda ay ku jirto muanathna ku tusinaya intaas kama baxsanaanaysa wallahu aclam sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin